alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamed wala ali muxamed w salama tasliima kasiira eh, masalada inoogu dambaysay waxay ku saabsanayd ficil kasta oo sababtiisa ka hormara ilgee oo tuur oo waa laqwi hadduu laakiin shardigiisa ka hormaro aan sababtii aanu ka hormarin laqwi ma noqonaayo lama tuuraayo waa la ictibaarinaya wa alqi kula saabiqin lisababi ilaa shartihi fadri lfuruuqa wantabih ibnu cuthaymiin waa ka halkaa bayd inta shiikhu afarta bayd uu inoogu cabbiray isagu ku cabbiray inkastoo misaallada uu dheer yahay ow labada mid walba tusaaliyey hadduu sababtii ka hor maro waxaa ka mida tusaale ahaan inuu caqdiga ka hor furo gabadhii wuxuu talaaqayoo furay isagaan weli meherin talaaqaasi wuxuu noqonayaa laqwi laa talaaqa qabla nikaax ama shaygii weli isagaan mulkinnin ayuu ku tasarrufayaa isagaan weli mulkin buu ku tasarrufay tasarrufkaasi wuxuu noqonayaa laqwi waxaa la mida xoolaha aan mulkiyayee sekagoyskaa ee weli aanan mulkiin baan sekadii ka sii bixinayaa sababtii bay ka hormartay oo markaan sekaba kuma waajibin waayo xoole sakagoysaba ma hayo laakiin xoolihii sakagoyskaa hadduu hayo oo xawalaanulxawl oo meesha ka baxay oo weli aanu xasilin sakadii waa qadimi karaa midna xoolihii sakagoyskaa waa mulkisan yahay laakiin shardi baa ka dhiman shartigaasi waa xawalaanulxawl wakhtiga wakhtigiisa yadaynay gaadhin intuu mulkisanaa ayuu sakadii sii bixiyey taasi waa ansaxaysaa aan carabka soo marino waalficlu ficilku in yasbiq hadduu ka hormaro wujuuda sababi sababta markaa jiritaankeeda fadaaka laqwun kaasi waa laqwi wax ka soo qaad ma leh kownuhu ay wujuuduhu kaanadu waa taamma jiritaankiisu lam yuxsab lam yuxsabi waa nadmiga daraaddeed buu sidaa u yidhi wa ilaa asaalatan lam yuxsab buu ahaa waa ficil mudaaricu majzuum bilam ah laakiin daruuratu rawiyi ayuu lam yuxsabi u yidhiyo u xarakeeyey kasrada ugu keenay lama xisaabsanayo lama tirsanayo faman yutalliqu kastoo fura qabla caqdin guntintii guurka ka hor fura lam yaqac ma dhacayo talaaqiisu aw yatasaraf ama tasarufaa oo shaygii ayuu markaa ku tasarufayaa oo ku takrifalayaa qabla milkin intaanu mulkiyin ka hor imtanac tasarufkaasi wuxuu noqonayaa midaan suuroobayn buu noqonayaa oo asaxay haddii shardi talaqan xataa lagu xidho culammada qaarkood waxay leeyihin waa la mid oo masalan hadduu yidhaahdo innakaxtuki fa anti taaliqun gabadhyay haddaan ku guursado waad iga furan tahay taas culammadu khilaaf bay geliyaan laakiin bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin waxay noqonaysaa un an altalaaqu qabla nikaax bay noqonaysaa waqad yubaaxu shayu waa dhacdaa in shayga la banneeyo in taqaddama hadduu hormaro calaa wujuudi sharti jiritaanka shardigu jirayo hadduu ka hormaro waa la banneeyaa fii man xatama shaygii waajibay ee sababtiisu inay sugnaatay ku waajibay oo asalkii wujuubku sidaas uu jiro sababtii ay xasishay shardigii oo weli aan dhicin in shardiga laga hormariyo waa dhacdaa oo waa bannaanaataa kaman yucajilu waa sida kii deddejinaayey azakaata zakada qabla maa yaxuulu xawlun ay qabla xawalaani xawlin sanadku intaanu dhammaystirmin oo xilliga xilligiisa aynay gaadhin wakhtiga wakhtigiisa aynay gaadhin ayuu hormariyey min nisaabin tammama xawlku aanu soo wareegin min nisaabin tamama nisaab uu dhammaystiray oo uu kaamil yeelay wakhtigu dhammaystiray laga soo bilaabo xilligeeda kale ee ku beegan aanu gaadhin inuu ka hormariyo xilligaa sakada mar hadduu markaa xoolihii nisaabka ahaa ee saka goyskaa hayo tusaalaheedu taasoo kale weeyo way bannaantay xadiiskii dhaarta ku saabsanaana daliil buu u yahay oo haddii ruuxii dhaarto laakiin xinsigii dhaartu aanu dhicin ee uu doonayo inuu khilaafo kafaaradii waa hormarin karaa dabeedna markaa ficilkii waa la iman karaa laakiin isagaan weli dhaaranin inuu yidhaahdo dhaartaan dhaaran doonaan ka sii kafaaro gudayaa xinsigana aan ku samayn doono hada laa yasax kaasi isagu asix maayo wa kullu maa yaxrumu ficluhu xarum amrun bihi wa badluhu falaa tarum wa kullu maa kii dhammaantii yaxrumu ficluhu ay xaaraan noqonaysa samaynta la sameeyaa xaruma amrun bihi wa xaaraan noqonaysa amarka la amrayo wa badluhu iyo bixinta la bixinaya labaduba xaaraan bay noqonayaan falaa tarum haw qasdin xaaraanta iyo amarkeeda mid walba sheekhu waxau inoo tilmaamayaa xafidahu allaah mas'alada ku saabsan maa xaruma ficluhu xaruma talabuhu wa badluh shaygii in la sameeya ay xaaraan tahay in la bixiyaa iyo in la dalbaa mid walba waa xaaraan oo ma bannaana nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ina allaha idaa xarama shay'an xarama hamanahu ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimey lafdi kale waxaa ku soo aroortay ina aladii xarama shurbaha xarama baycaha markuu nebigu sala allahu alayh wasalam taxriimka khamriga uu caddeeyey ayaa nin nin kale la faqay oo hoos wax ugu yidhi markaasuu nebigu ku yidhi maxaad ku tidhi ama muxuu kugu yidhi markaasuu yidhi iibi baan idhi ama wuxuu yidhi iibi ayuu yidhi oo tijaaro ku samee markaasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ilaahay xaaraantinimeeyey cabbitaanka la cabbayo iibka la iibinayana waa xaaraantinimeeyey marka shaygu hadduu xaaraan yahay sina in loo sameeya ma bannaanaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam wamaa nahaytukum canhu waxaan idinka reebo fajtanibuuhu ka dheeraada ilaahayna wuxuu ihi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu xadiiska wuxuu sheegayaa fajtanibuuh ka fogaado ka dheeraada ilaahayna wuxuu uhi walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahra minha wamaa batan ha u dhowaanina fawaaxishta kii muuqday ee fawaaxishta ka mida iyo kii qarsoonaa midnaba ha u dhowaanina marka shaygu hadduu xaaraan yahay waa laga fogaadaa wa tilka xuduud ullaahi falaa taqrabuuha marka wax kastoo xaaraan ah in la sameeyo ay xaaraan tahay in la amraa ama la bixiyaa waa xaaraan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen bahasha rishwada la yidhaahdo ama laaluushku hadduu aad u faafo oo ruuxu xaqiisii aanu helaynin haddaanu laaluushkaa bixin si kale aanu ku helin xaaladda caynkaasoo kale ah si uu xaqiisa ugula soo baxo lidaruura ayaa inuu bixiyaa laaluushka ay u bannaanaanayso hadduu si kale ku helayo culammadu ma bannaynayaan laaluushka in la bixiyo laakiin haddaanu si kale ku helaynin oo hantidaa inuu waayo iyo inuu laaluush bixiyo labada ay u taagan tahay lidaruuru markaa laaluushka u bixin karaa oo ay u bannaan tahay inuu u bixiyaa marka kan bixinaya xaaraan ku noqon mayso laakiin ka qaadanaya xaaraan bay ku tahay mar leyba taana waxay culammadu u cuskanayaan min baabi daruuraat inay tahay addaruuratu tibixu lmaxduuraat marka uu sheikhu leeyahay waqad yubaaxu shayu in taqadama calaa wujuudi sharti fii man xatama maha laazim mar walba inay tahay hadduu sharti ka horeeyo eh, wuu asaxayaa maaha waxaa laga tilmaamayaa qad buu geliyey hoostana waa ku ishaarayaa oo qad waxaan u idhi buu idhi waan ku tilmaamay ilaa qilati furuuci hadihi alqaacida qadda mudaarica gashaynaa waa litaqliil marka inay dhici kartaa laga tilmaamaya haddii sababulwujuubku baaqi yahay oo sharti dhiman yahay laakiin inay asixi karto wa kullu maa yaxrumu ficluhu wax kastuu xaaraan noqonayo samaynta la sameeyaa xaruma xaaraan buu noqonayaa amrun bihi amar la amraya wa badluhu iyo bixin la bixinaya falaa tarum ha u qasdin xaaraanta ee bimacnaa ka fogow wa kullu shayin asluhu alxillu wa fii cibaadatin mancun bilaa idnin yafi wa kullu shayin shay kasta asluhu alxillu asalkiisu waa xalaalnimo wa fii cibaadatin mancun ay waalaslu fi alcibaadati asal waxa waa cibaadadana mancun diidmo bilaa idnin yafi idan yimi la'aantii waxa u asala diidma waasa idnigana waxaa loo jeedaa idni shaarica ka yimi ilaahay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam ay sheegeen in cibaadada la sameeyo idnu mina sharci haddaan la haynin waa inay cibaadadaasi mamnuucata wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa shay kasta oo ama mucaamalaad ah ama ashyaada xayawaanaadka ha ahaato waxyaalaha la cuno ha ahaato waxyaalaha la xidho ha ahaato waxyaalaha la ysku qurxiyo ha ahaato shay kasta oo ama cayn ah bimacnaa daata ah ama camal ah oo ficil ah ficilkaasi odhaah ha noqdo ama mid jawaarixda laga samaynayo ha noqdo noocu doonaba ha noqdee asal waxa u xalaalnimo al aslu fi alashyaai alibaaxa ashyaada waxa u asala ibaaxo inay bannaan tahay ayaa u asala shaygii daliil xaaraantinimeeye aan lahaynin waxaa lagu xambaarayaa asalkii ibaaxadaa lagu xambaaraya waayo waxalla waxa arlada ku sugan inay dadku ku intifaacaan baa loo abuuray siduu ilaahayba uu yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican ilaahay waa ka idin abuuray lakum ay liajlikum idinka aawadiin u abuuray si aa ugu intifaacdaan maa fi alardi waxa arlada ku sugan dhammaantood marka wax kastoo arlada ku sugan in aadamigu ku intifaacaan baa loogu talagalay idan waa inay mubaax yihiin daliil xaaraantinimeeye haddaan la helin inay mubaax yihiin baa laga qaadanaya nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wuxuu ilaahay ka aamusay waa wuxuu idiin cafiyey bimacnaa idiin dhaafay cafwigaana waxaa looga jeedaa alibaaxa alasliya waxa laga cabbiro ayaa nusuusta waxaa lagu itlaaqa cafwi oo ibaaxadu waxay u qaybsantaa ibaaxa sharciya iyo ibaaxa asliya shaygii khitaab aan lagu xalaalayn waxaa la yidhahdaa ibaaxa asliya la yidhahdaa nusuusta waxaa laga cabbira cafwi laa tas'alu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wain in tas'alu canha xiina yunazalu alqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha cafiga qur'aankana waa lagu sheegay sunnada nebigana sala allahu alayh wasalam waa lagu sheegay xadiiskaa culammada qaarkood waa taxsiiniyeen waxaana ka mida ah sheikhu alalbaani culammada taxsiininaysaa wama sakata canhum fahuwa mima cafaa lakum kama fii gaayat almaraam xadiiska kale daara qudni baa ka mida ah. wa sakata can ashyaa'a raxmatan lakum hayra nisyaanin falaa tabxasuu canha imaamu nawowi iyo a'immo kaleba waa taxsiiniyeen xadiiskaa daara qudni laftiisana sida ku sugan alarbacuuna annawawiya ta kale shayga muxaramkaa waa la tafsiiliyey marka shaygii taxriimkiisu aanu qur'aankiiyo sunnada toonna ku caddayn inuu mubaax yahaa laga qaadanayo yacnii qur'aankiiyo sunnadu toonna shaygaynay ku tusinayn xaaraannimadiisa uu xaaraanta yahay inuu bannaan yahaa laga qaadanayo waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma durirtum ilayh marka taxriimku inuu mufasal yahay oo la balballaadhiyoo la caddeeyey ayaa allah sheegay marka shaygii aan sidaa loo tafsiilin taxriimkiisu markaa ma sugnaanayo waa yahay cibaadadana waxa u asalaa inay mamnuuca tahay idan sharci in loo helo mooye cibaadadu waa mamnuuca al aslu fi alcibaadaati alxadru waxaa u asala cibaadada in la diidaayay mamnuuc tahay oo aynay bannaanayn in idan sharciga laga hayo mooyaane shaygaa in lagu cibaadaysto min kitaab illah min sunnati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam daliil looga hayo waayo haddii kale waxay noqonaysaa bidca shaygii idan sharci aan loo haynin in lagu cibaadaystaa waxay noqonaysaa bidco bidcada in lagu cibaadaystaana ma bannaana bidcaduna waa marduudo lama aqbalayo man axdasa fii amrina hada maa laysa minhu fawa raddun xadiiska saxiixaynka man camila camalan laysa calayhi amruna fawa raddun riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiisi caaisha iyaakum wa muxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah xadiiska tirmidi iyo nasaa'iyo khayrkood ay soo wariyeen min xadiisi cirbaad ibnu saaliya riwaayo nasaa'i soo wariyeen waxay sheegaysaa wa kulla dalaalatin fi nnaar nasaa'i baa riwaayadaa la gaar noolay badan oo aa garanaysaan baa mawduuca bidaca u daliil ah inay bidcadu marduudo tahay aan la aqbalayna marka cibaado in la bilowdaa ama lagu cibaadaystaa aan idan sharci loo haynin mid bannaan maaha alcibaadaatu altawqiifiya ay culammadu yidhaahdeen nas bay ku taagantaho waa tacliimi waa wax sharciguun lagala kulmaayo barista la barayo barista dadka la barayo sharcigunbaa lagala kulmaya cidi iskama ikhtiraacan karto waayo diintu waa itibaac laa ikhtiraac wabtidaac wax layska ikhtiraacanayo layska bilaabanaya ma sheekhu waxa uu yidhi wa kullu shayin asluhu lxillu shay kasta waxa u asalaa xalaalnimo waxaa loo jeedaa waxyaalihii aan cibaadaad ahayn caqaa'id iyo cibaadaad waxyaalahaan ahayn baa loo jeedaa ila caqiidadii lafteeda waa lagu cibaadaysanayaa wixii diinan loo ictiqaadinayo waa nooc cibaadadii ka mid a ah. ee mucaamalaadka camallada la samaynayo iyo acyaantiiyo daatooyinka ayay markaa ku dhacaysa inay asal tahay inay xalaal tahay baa asalku yahay daliil xaaraantinimeeye haddaan la helin haddii la helo daliil xaaraantinimaynaya wuxuu noqonayaa shaygaasi muxaram buu noqonaya wa fii cibaadatin mancun asalna waxa u ah cibaadada diidma la diidaayo bilaa idnin yafii idan yimi la'aantii waa la diidayaa oo waa la mancinaya idankana waxaa loo jeedaa idnun min ashaaric saas aawadeed bay culamada qaar waxay ka cabbireen cibaado kastaa waa mid la amray amra iijaab aw amra istixbaab waa miduu sharcigu amray ama amaru waajibinayuu ku amray ama amaruu sunnaynayuu ku amray ee haddii labadaa amar uu waayo mid ahaan ama labadaba waayo cibaadadaasii waxay noqonaysaa mid waxa weeye bidcaa bay noqonaysaa in camalan calaa wujuuhin naqalu wa kaana kulluhaa bixaysu yuqbalu faacmal biha kulan calaa axyaani aw ijmacannaha lada alimkaani lituxiya sunnata bitafsiili wa taxfada asharca cala atakmiili in camalan calaa wujuuhin naqaluu in naqaluu hadday soo raraan camalan camal ay soo raraan calaa wujuuhin wejiyo kala duwan ay u soo raraan in nebigu sala allahu alayh wasalam sidan u sameeyey haddana sidan kale u sameeyey haddana sidan kale u sameeyey wejiyo kala duwan wa kaana kulluha bixaysu yuqbalu aynay ahaato dhammaanteed bixaysu si oo yuqbalu la aqbalayo oo asaaniid maqbuule a lagu soo weriyo dhammaantood ay tahay saabita qaarna aynay saxiixo ahayn qaarna aynay daciifo ahayn ee ay wada saabita taho nebiga sala allahu alayh wasalam intuba ka wada sugan yihiin facmal bihaa wujuuhda ku camal fal damiirka haadu wujuuhdu u noqonaya wejiyadaa kala duwan ku camalfalo marba si u samee kullan xaalay dhammaanteed tahay ku camal fal kullantu waxay noqonaysaa xaal laga xaalaynayo damiirka haada sida shiikhuba sharaxa ku caddaynaayo oo tawkiid inay noqotaa ma suuragal aha buu yidhi waayo tawkiidka kulli hadday mu'akida noqoto ilaaba ilaa damiirkii baa loo idaafeeyaa mu'akidaadka macnawigaa ah haddaan ajmac iyo furuucdeeda aynay ahayn iyo tawaabicdeeda waxaa waajiba ah damiirulmu'akkadi in loo idaafeeyaa waajiba ah. saas aawadeed waxaa tacayunaysaa kullan in laga dhigo xaal calaa axyaani wakhtiyo kala duwan ku camal faloo marba mid samee aw ijmacannaha ama kulmi wujuuhda oo kulmiyo kulmi lada limkaani markay suuragal tahay kulmi lituxiya sunnata si aad u noolayso sunnada bitafsiili si kala saar ku jiro aad u noolayso xaala tafsiil ku dheehantaho marba mid samaynayso wa taxfada sharca iyo si aad sharciga u ilaaliso oo u xafido cala takmiili dhammaystiris aad dhammaystirayso aad ku ilaaliso sheekhu waxau inoo tilmaamayaa xafidahu haddii nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo raro ficiluu sameeyey wejiyo kala duwan looga soo naqliyo marba mid inuu u sameeyey dhammaanteedna nebiga ka sugan tahay sunnadu waxay noqonaysaa oo fiican in marba mid lala yimaado oo aan bacdigood laga haajirin masalan istiftaaxyada salaadda lagu furfurto waxaa nabiga ka asaxoo ka sugnaaday inuu akhrin jiray allahumma baacid beynii wa bayna khataayaaya ila aakhirihi waxaa kaloo ka sugnaaday tii tawajuha ku saabsanayd baa ka sugnaatay waxaa kaloo ka sugnaatay tasbiixda iyo takbiirta iyo markaa ka sheegaya waxaa kaloo ka sugnaatay subxaanaka allaahumma ilaa aakhirihi awjuhda kala duwanee nebiga ka soo aroortay sala allahu alayh wasalam istiftaaxyada ku saabsan sunnadu waxay tahay inta la wada qaybo in marba mid la akhriyo oo mar waxaad ku furfuranaysaa allaahumma baacid baynii wa bayna khataayaaya mar waxaad ku furfuranaysaa tawajuha tii sheegaysay mar waxaad ku furfuranaysaa tasbiixda iyo takbiirta iyo ta sheegaysaa mar waxaad ku furfuranaysaa ee subxaanaka allaahumma ilaa akhirihi marka sidaa haddaad samayso dee sunnadii dhammaan waad ku camalfashay waxaa la mida salliga nebiga sala allahu alayh wasalam lagu sallinayo salaat alibraahiimiya siiqooyin kala duwan baa soo arooray siiqooyinkaa kala duwan marba mid in la akhriyo afdala waxaa la mid a ah atixiyaadada atixiyaatu ibni cabbaas ataxiyaatu cumar ya ataxiyaatu ibnu mascuud wahaakada mid qura inaan la laasimin baa fiicane marba mid lala yimaado fuqahada qaarkood qaarba mid bay iska arjaxdeen oo yidhahdeen taasaa lagu camal falo shaaficiyadoo kale waxay yidhahaan atixiyaatu ibnu cabbaas ha lagu camalfalo kuwii kale waa ka tageen tan bay doorteen ay u arkeen inay afdal taho almubaarakaatu ay ziyaado la tahay saas aawadeed waxay yidhahaan tan ha la sameeyo muxadisiinta badankooduna waxay doorteen ta ibnu mascuud laakiin sida shaykhulislaam ibnu taymiya waghayruhu ay tilmaameen waxa fiican sida nebigu sala allahu alayh wasalam marba mid u samayn jiray in marba mid la sameeyo wakhtigii la kulmin karayo in la kulmiyaa fiican waa haddii ay suuragal tahay mararka qaarkood in la kulmiyaa dee waxay noqonaysaa khilaafu sunna oo imminka istiftaax oo kale inaad tidhahdo salaad keliyaan ku wada akhrinayaa istiftaaxyadii kala duwanaa oo faatixada ka hor baan wada akhrinayaa dee waxaa la odhanaya waa khilaafu sunna waayo nebigi iyo saxaabadiisu istiftaaxyadan kala duwan intay isdabageliyaan faatixada kamay horraysiin jirin bimacnaa qabla alfaatixa intanoo istiftaax salaad keliya may wada akhrin jirin idan waa khilaafu sunna waxaa la mida ataxiyaadadan kala duwan ee noocan maa furuuqda u yara dhaxayso in ruux yidhaahdo salaad keliyaan ku wada akhrinayaa oo hal fadhi baan ku wada akhrinayaa waxaa loodhanaya waa khilaafu sunna waxaa la mida talfiiqa fuqahada muta'akhiriinta qaarkood ay la yimaadeen maa huwa talfiiq talfiiqu wuxuu yahay riwaayaadku waxay dheeraad la kala yihiin in la eego la ysku dhex guro riwaayadana ziyaadadan bay sheegtay soo qaado tanna dhexgeli tan kalena ziyaadadan bay sheegtay soo qaado dhex geli markaasaa waxaa soo baxaysa siiqo dheeroo alfaaddii riwaayaadka kala duwan ku soo aroortay dhammaan wada koobsanaysa fuqahada muta'akhiriintaee talfiiqaa yidhi ha la sameeyo waxaa ka mid a ah mawaadicda qaarkood itlaaq ma ahee alimaam nawowi allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kasiiran kasiiran iyo kabiiran baa labadaba la soo naqliyey waxa uu imaamu nawowi odhanayaa si lafdigii nebigu uu yidhi aanad u sheegin kasiiran iyo kabiiran labadaba isku dar oo ha la yidhahdo allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kasiiran kabiiran walaa yakfiru dunuuba ilaa anta dee kasiiran kabiiran oo labada sidaa la ysugu darayna riwaayo kulminaysa lama hayo talfiiq bay labadii riwaayo ku sameeyeen talfiiqu waa isdhexgelidda salliga nebigoo kale sala allahu alayh wasalam sidaasuu imaamu nawowi yidhi talfiiqa loogu sameeyo siiqatulibraahiimiya oo riwaayaadka kala duwan ziyaadaadka ay kala koobsanayaan kuwa aswaajta iyo duriyada sheegaya iyo kuwaaan sheegaynin soo qaadoo isku dhex gur markaad isku dhex gurto siiqadii oo dheer oo intii alfaaddii wada koobsanaysa akhri dee riwaayo sidaa u dheeroo wada koobsanaysa alfaaddaa dhammaan waa suuratun mubtakara suuro la bilowday weeyaani suuro xadiis sidaa ugu sugan maaha malxadkoodu waxaa laga yaabaa inuu ku dhisan yahay ruwaaddii qaarkoodba waxay ilaaween lafdi marka waxaan qadaraynaa in nebigu sidan u akhriyey laakiin taas fiihi maa fiihi waxay aqbali kartaa wakhtiyo kala duwan inuu sheegay saas aawadeed culammada qaarkood waa diidayaan talfiiqaas waxaa ka mid a ah shaykhulislaam ibnu taymiya kama fii majmuuci alfataawa waxaa ka mid a ah alxaafid ibnu kasiir fii tafsiirihi aayaddan kale markuu ilaahay uu yidhi walcanhum lacnan kabiira ayaa qiraa'o kaloo sabciya waxaa la akhriyay kasiiran halkaasu u munaasabaynaya ibnu kasiir markaasuu odhanaya kasiiran iyo kabiiran labaduba waa laba qiraa'o lama jamcin karo talfiiq laguma samayn karo lama odhan karo walcanhum lacanan kabiiran kasiiran lama odhan karo sidaan taa loo odhan karaynin oo labadii qiraa'o talfiiq aan loogu samayn karin ayaa labadii riwaaye ducadaa ku soo aroorayna allaahumma innii dalamtu nafsii dulman kasiiran iyo dulman kabiiran aan laysugu dari karin oo loo odhan karin dulman kasiiran kabiiran sidaan loo odhan karin lacnan kabiiran kaiiran iyadoo mid waliba sax sideeda u tahay halkaasuu ku mulaaxadaynaya marka qiraa'aadka kala duwan talfiiq laguma sameeya mid walba gaarkeeda loo akhriya culammaduna waa diidaan altalfiiq bayna alqiraa'aat in qiraa'aadkii qur'aanka talfiiq lagu sameeyo saasoo kale adkaaraha iyo ducooyinka waxa ku soo arooray iyagana waa inaan talfiiq lagu samayn laakiin wakhtigii ay suuragal tahay buu shiikhu yidhi in la jamciyo ha la jamciyo waxaana ka mida buu yidhi adkaaru asabaax waalmasaa oo isma diidayaan adkaarahan kala duwan inaad akhridaa marka adkaaru asabaax waalmasaa oo kale in la jamciya fiican waxaa la mida ducooyinka markaas soo arooray taana sidaas weeyey wuxuu u shardiyey waa inay dhammaan siiqooyinkaasi wada sugan yihiin wa kaana kulluha bixaysu yuqbalu maxaa lagu aqbalayaa bikowniha jamiican haabitat alisnaadi bilaa dacfin wa kaanat mutakaafi'atan fi lfadli weji la aqbalayo waxay ugu sugnaayeen aynay ahaadaan dhammaantood qaar sugan oo la aqbalayo ay ku noqdaan inay dhammaantood asaaniiddoodu sugan tahay oo saabito tahay oo dacfi ka madhan tahay xagga fadligana isu dhiganto marka meelo badan bay calaa kulli xaal gelaysaa masaladaasi qiraa'aatlqur'aan hadday tahay adkaaraha hadday tahay hadday tahay markaa dikriyada la akhrinayo sujuudda kuwa rukuucda la akhrinayo kuwa bayna sajdatayn la akhrinayo ataxiyaadada istiftaaxyada salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam wahaakada marka xasab alistitaaca baa loo kulminaya si aad sunnada u noolayso sharcigana u ilaaliso qayb sharcigii ka midana aanad ka jeesan ama sunnadii ka mida aanad ka haajirin oo in marba mid la sameeya waxay noqonaysaa ta afdalkaabay noqonaysaa ta afdalkaabay noqonaysaa in camalan calaa wujuuhin naqalu in naqaluu camalan hadday soo naqliyaan camal calaa wujuuhin wejiyo kala duwan ay u soo naqliyaan wa kaana kulluhaa ay ahaato dhammaanteed bixaysu si oo yuqbalu la aqbalayo ay ahaato facmal biha ku camalfal kullan xaalay dhammaanteed tahay ku camalfal calaa axyaani wakhtiyo kala duwan ugu camalfal aw ijmacannaha ama kulmi oo kulmi oo kulmi inu tawkiid musaqala la raaciyey lada alimkaani markay suuragalka tahay kulmi lituxiya sunnata si aad u noolayso sunnada bitafsiili si mufasala aad u noolayso oo kala saaran wa taxfada sharca iyo si aad sharciga u ilaaliso cala takmiili dhammaystir la dhammaystirayo oo la kaamil yeelayo bimacnaa weji kaamila ah, aad u ilaaliso aad uma dhammaystiraysid laakiin waxaa loo jeedaa isagoo dhammaystiran aad ilaalinayso wa taxfada sharca aad sharciga ilaaliso cala takmiili dhammaystirka la dhammaystiray aad ku ilaaliso bimacnaa isagoo mukamaloo dhammaystiran aad ilaaliso wa kullu maa yaksuru ficlan min camal yasdaadu ajran fakhtanim walaa tamal wa kullu maa kii dhammaantii oo yaksuru badnaanaya ficlan xag ficil ahaan u bannaanaanaya oo min camal shaqo ahaaday yasdaadu waa kororhsanayaa ajran ajar buu kororhsanayaa fakhtanim ka faa'iidayso ka khaniimayso walaa tamal ha ka daalin walaa tamallaba asalku ahaa laakiin nadmiga daraaddii baa loo reebeyaa lagu waqfinaya wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa ficiladii isku midka ahaa ama cibaadaadkii isku midka ahaa siday u kala dhibaato badan yihiin ee u kala mashaqo badan yihiin bay u kala hawaab badan yihiin oo u kala ajar badan yihiin waxaana u asala xadiiskii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ajruki calaa qadri nasabik ajarkaagu wuxuu ahaaday sidii daalkaagiiyo dhibaatadaadu ay ahaatay marka labadii camal ee isku midka ahaa siday u kala dhibaato badan yihiin bay u kala sawaab badnaanayaan u kala ajar badnaanayaan xadiis kale waxaa lagu soo wariyey in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ina acdama annaasi ajran fi salaati abcaduhum mamshaa waxaa soo wariyey bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey bimacnaa sida camalkii ama cibaadadii loogu dhibaatoodo ayaa sawaabkeedu u badanaya laakiin taa macnaheedu ma aha inuu qofku isagu dhibaatada raadsado ee dhibtan ajarkiisu ku badanaya waa dhibta mulsamka uu ku yahay ee aanu ka fakan karayn ee ka bixi karayn ee dhibaato uu isagu raaraadsanaya maaha masalan masjidkii hadduu kaa fog yahay inaad u socotaa waa dhibaato aad mulsam ku tahay ajarkaagii waa badanayaa socodkaa badan daraaddeed laakiin iyadoo masjidku kuu dhow yahay ayaan doonayaa marka inaan xaggan ka soo wareego halkan halkaan ka soo geli lahaa baan sekadda xaggaa ka marayaayo intaasoo sekado inta xagga shisha ka soo maraan soo soconayaa si tallaabadu igu badato taasi markaa ma noqonayso tii ajarka badinaysa waayo dhibtuu raadsanayaayo dhibuu ku khasban yahay maa ama masjidkii u dhowaabuu ka tegayaayo isagoo macno kale aan masjidka kale u qabanaynin tallaabadu ha kuu badata daraaddeed ayuu masjidka dhow intuu uga tallaabo ka fog u qabanaya hada khalad masjidka kuu dhow baa ku xaqnimo badan inaad camirto aad ku tukato aad ku cibaadaysato laakiin mashaqo iyo dhibaato raadsad inaad ka fog u qabato ma aha xadiis waxaa lagu soo wariyey liyusalli axadukum fi almasjid aladii yaliihi walaa yatatabbac almasaajida ruuxa ha ku tukado masjidka soo xiga ee ku dhow oo masaajidda yaanu tatabbuc ku samaynoo yacni mid ka fog aanu raadsan macno gaara ah hadduu ugu tegayo sida inuu darsi ku leeyaho wax ka dhigayo ama inuu darsi ku qaadanayo oo ka soo dhiganayo yacni macno hadduu ugu tegaya ay jirto ama masjidkaasi masjidka kale ka fadli badan yahay masalan ruuxii waxaabuu deggan yahay maka masjidka kacbadu waa ka fog yahay masaajidda kalea u dhow macna uu masjidkaa fog u tago oo baytullaahi alxaraam ah ayaa taalla waayo cibaadaad baa ku gaaro waana ka fadli badan yahay salaatun fi lmasjidi alxaraami tacdilu mi'ata alfi salaatin ama masjidu nabowiga ayuu awoodi karaa inuu ku soo tukado oo madiinuu markaa joogaa masaajidda kale markaa waa ka tallaabayaayo masjidka afdalka abuu ah markaa tegayaa hadday u suuragal noqoto wahaakada masalan ruux baa wuxuu waayey meeluu masjidkii ka galo qayb masjidka raacsanoo bacdaad dani ku qabsata bacadkaa uu ku tukaday dee fadli gaaruu ka helayaa laakiin hadduu bacadka iska raadsado oo is yidhaahdo dee bacadka fadli aad ka heshid isagay suuroobi karto inuu hadh ku tukado dee waxay noqonaysaa tan noocaasa fadiiladaa ku heli maayo waayo dhibtan mulsam kuma ahayn calaa kulli xaal dhibaatada waa inaanu sidiisa qofku u raadsanin ee dhibaatadii cibaadadu keensatay wuxuu noqonayaa mid laga ajar siinayo saas aaweed buu sheikhu wuxuu odhanayaa fakhtanim biliksaari min alacmaali asaalixa walaa tamalla minha walaakin biduuni tanatuc camallada wanaagsan ruuxu ha ka faa'iidaysto ha farabadsado isagoo tashadudna aan samaynaynin oo waxaanu qaadi karayn aanu isku kallifayn oo camallada saalixa ka mid ah oo gabadhii markaa la yidhi habeenkii oo dhan bay taagnaataa oo markay istaagi kari weyday xadrigay xidhatay qabsataa wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam mah yani taa iska dah ya calaykum min alacmaali maa tutiiquun waxaa laasimtaan camallada ama waxa idin saaran camallada waxaa kari kartaan in la timaadaan camallada waxaa kari kartaan in la timaadaan ayaa idin saaran waxaydaan taaqa u lahay isku kallifin iklafuu min alacmaali maa tutiiquun faina axaba alacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qal wa kullu maa kii dhammaantii yaksuru badnaanaya ficlan xagga ficil ahaan badnaanaya oo shaqadiisu ay badanto min camal ay min camalin camal ahaaday yasdaadu waa kororhsanayaa ajran xagga ajarka ayuu kororhsanayaa oo ajarkiisaa badanaya siduu u mashaqo badan yahy fakhtanim ka faa'iidayso camallada wan wanaagsan walaa tamalla ka daali sheekhu wuxuu tilmaamayaa xagga sharaxa camalladu siday u kala shaqo badan yihiin inay u kala fadli badan yihiin waxaa loo eegayaa shuruud waa in labada camal xagga jinsiga iyo xagga nooca mid walba isku mid ay ka yihiin ee eh, hadday kala duwan yihiin dee kii mashaqada yaraa waa dhici kartaaba inuu fadli bato laakiin laba camaloo kastaa oo jinsan wa nowcan isku mid ka ah ayaa qaacidadani u taallaa waxaa ka mid a ah shuruudaha kale loo shardinayo camalka yari inaanu mutacaddi ahayn oo nafcigiisu cid kale u tallaabayn camalka faraha badan lina aanu qaasir ahayn oo ruuxa ku koobnayn oo sida qaalibka ah alcibaadatu alatii yatacaddaa nafcuhaa afdalu min alcibaadati alatii yaqsuru ficluha cala alcabdi cibaadada nafcigeedu ruuxa ku koobmayo iyo cibaadada nafcigeedu ruuxa ka tallaabayo oo dadka kale u gudbaayo waxaa ghaaliban fadli badan cibaadada waxtarkeedu dadka kale u tallaabayo saas aawadeed bay culammada qaar itlaaqeen alficlu almutacaddi afdalu min alficli alqaasir ama annafcu almutacaddi afdalu min annafci alqaasir nafciga tallaabaya ee cid kale u gudbaaya ee dad kale anfacaya baa ka fadli badan waxtarka isaga ku koobnaanaya itlaaqeeda kollay ma aha oo aliimaanu billaah dee nafcigiisu ruuxuu ku kooban yahay asaalatan haddana camallada kale waa ka fadli badan yihi laakiin waxaa laga tilmaamaya min xaysu alqaalib waxaa kaloo ka mida shuruudda buu sheikhu yidhi waa in loo qasdo tacabudka camalkaa badan lagu cibaadaysanayo mashaqadii ashyaadii waa inaynay ahayn oo mashaqadu aynay maqsuuda noqon taa waa inagii sheegnayada laakiin sida kale cibaadadan tirada badan leh ee dikriga badan iyo koobsanaysa waa inuu markaa u qasdo tacabudka uu ku cibaadaysanayo ta kale waa inaanu ahayn cibaadadan camalkeedu yar yahay mid la nasgareeyo iyadu afdal inay tahay ee haddii la nasgareeyo iyadu afdal inay tahay waa sida nasku u sheegay ta kale waxaa loo shardinayaa waa inaanu ahayn kan faraha badan leh ficilkan faraha badan leeye amar waajiba mid khilaafaya haddaba qaacidadaa waxaa laga reebay buu yidhi masaa'il masaaisha laga reebay maxaa ka mid a masaa'isha laga reebay waxaa ka mid a suurad dhammaystiran oo aan dheerayn inaad ku tukataa faatixada dabadeed waxay ka fadli badan tahay suurad dheer in ka mida inaad ku tukato walow intaa ka midii haba ka dheeraato suuraddaa gaabane culamada qaarkood qaydkaasi xataa kusii dareen isagu shiikhu kuma darin maxaa sidaa loo yidhi nebigu khaalibulaxyaan wuxuu dadka ku tujin jiray suurad kaamila ah, ama labada ragcadood buu suurad u kala qaybin jiray ee qayb ka mida suurad inuu ku tukadaa wa cala sabiili nudra waxaa la soo naqliyey suuratu almu'minuun inuu dadka ku tujiyey dikru muusa wa haaruun markuu maraayo akhadatu sacla dabeedna markaa waxa weeye markuu qofacay ayuu markaa nebigu rukuucay marka xaalaad naadiraa laga soo naqliyaa bacdu suura inuu ku tukaday ragcad dee camalkii nebigu siduu u badnaayoo ah inuu suurad kaamila ragcad kastaba ku tukan jiray wakhtiyada qaarkoodna labada ragcadood suuradda u kala qaybin jiray hadday suuraddu aad u dheer tahay sida soo aroortay suuratulacraaf oo kale inuu laba intuu u kala qaybiyey ragcaddii horena maqhribka qaybta hore ku tukaday ragcaddii dambena maqhribka qaybta dambe ku tukaday taasoo kalena waa dhacday marka sidaa nebiga sunnadiisu ahayd baa afdal noqonaysa alcallaamatu ibnuqayimina masalada wuxuu kaga hadlaa zaadulmacaad kitaabkiisa la yidhaahdo fii hadyi khayr alcibaad culammadu halkaa laba qowl bay kaleeyihiinoo suuraddan kaamilkii inay ka fadli badan tahay min bacdi suura ma waxa weeye qadarka suuraddaa la eg ee bacdu suuro ahaaday bay ka fadli badantahay suuradda kaamilkii mise xataa qayb ka dheeroo ka badan baa suuradda markaa kaamilka ahee aan dheerayna ay ka fadli badantahay laba qowl bay culamadu ka leeyihin culammada qaar waxay yidhaahdeen markaynu leenahay suuratun qasiiratun kaamila afdalu min bacdi suuratin tawiila waa inay tahay intaa mid u dhiganta oo suurad ka miday ka fadli badanta bacdina waxay dhahan may walow haba ka dheeraato oo ha ku labanlaabanto ee mar hadday tahay bacdu suuratin ay tahay suura kaamila ka fadli badan walow qasiiraba ha ahaatee waxyaalaha kale laga reebayo waxaa ka mida alqasru afdalu min alitmaami lilmusaafir salaadii in la qasriyaa waxay ka fadli badan tahay in la taam yeelo ruuxii musaafirkaha taam yeelo inuu qasriyaa ka fadli badan waxaa ka mid a ah masaa'isha kale laga reebaayo marka la weysaysanayo luqluqada iyo sandaarsiga in gacandarsi keliya lagu kulmiyaa waxay ka fadli badan in la kala farqiyo oo sandaarsigiina biyo gaara loo qaato luqluqadiina biyo gaara loo qaato saddex markaa istinshaaq oo gaar ah iyo saddex luqluqoo gaara laga dhigo waxaa ka fadli badan halkii lix goor biyaha loo qaadan lahaa saddex gooroo keliya in loo qaato markii laysu mariyo sandaarsiga iyo luqluqada markaa mar keliya laysu maro waayo axaadiista ku soo aroortay waa haabita waana ka sixa badantahay axaadiista kale waxaa ka mid a ah masaa'isha kale laga reebaayo labada ragcadood ee salaadda subax ka horreeya in la fudaydiyaa oo mukhafafo laga dhigaa waxay ka fadli badantahy in la dheereeyo waayo nebiga sala allahu alayh wasalam sunnadiisu waxay ahayd labada ragcadood ee salaadda subax ka horreeya in la gaabiyo oo aan la dheerayn maa kaana fardan fi hawaabi afdalu min mustaxabin fahwa min daa yukmalu maa kaana ku kastoo ahaaday fardan faral ahaaday fi hawaabi afdalu afdalu waa ka fadli badan yahay fi hawaabi xagga ajarka min mustaxabbin mid sunna ah waa ka fadli badan yahay fahwa min da yukmalu fahwa faralku yukmalu min daa kaasaa laga dhammaystirayaa sunnaha ah fahwadu waxay u noqonaysaa faralkii bay u noqonaysaa asalkuna wuxuu ahaa fahuwa laakiin laba luqo weeye fahuwa iyo fahwa waxaa la mida fahiya iyo fahya waxaa la mida lahuwa iyo lahwa waxaa la mida lahiya iyo lahya daruurana ma ahee waa luqa fasiixa weeye qur'aankana la akhriyey waayo quraa'u sabcaha qaarkood huwa iyo hiya marka wow ka hormaro ama fa'i ka hormarto ama laam ka hormaro laamyada ku xidhan mawdic kastay qur'aanka kaga timaaddo ha'daa way reebaan qur'aannima baa loo akhriyey shaadna maahee waa qur'aan munazal ah oo min rabbi alcaalamiin ka sugan qaarkoodna way xarakeeyeenoo haada marna waa godeen marna waa hoos dhigeen markay hiyo tahayna waa hoos dhigeen markay huwa tahayna waa godeen waa tu odhanaayo shaatibi wa haa huwa bacda alwaawi walfaa wallaamiha laamiha wa haa hiya askin raadiyan baaridan xala waa kan sidaa ku odhanaya xifsulamaani ictibaarka waxay ku dhisan tahay markay culammadu tacliilinayaan waxay leeyihiin fahuwa iyo fahiya iyo lahiya waxay noqotay xuruuftaasi markay la xidhiidhay kal kalimati alwaaxidati bay noqotay kelmad ma aha laakiin waa kal kalimati alwaaxida kalkalimati alwaaxidati markay noqotay waxay shabbahday cadud iyo katif oo kaley shabbahday siday carabtu cadud iyo katif u khafiifiyeen oo saddexdan xarafee xarakaysanee xarafka dhexe weliba ama hoos dhigan yahay ama godan yahay kasrada iyo dammadu waa saqiil siday halkaa u khafiifiyeen ee ay u reebeen xarafka dhexe caynulkelime ah katfun u yidhaahdaan ama caddun ay u yidhahdaan sidaasoo kale halkanna loo khafiifiyey markay culammadu tacliilaadka noocaasoo kale a ah sheegayaan oo ay leeyihiin halkaasaa laga eegay siqal baa ku jira siqalkana carabtu waa ka taxaashi bay ka sameeyaan siqalkii si looga baxsadaa sidan loo yidhi waxaa dhici karta in la yidhaahdo dadkii hore ee af carabiga ku hadlay tacliilaadka naxwaha iyo sarfiga iyo lagu sheego tacliilaatu nuxaati aw tacliilaatu sarfiyiin rubama lam yakhtur fii baalihim ama marka la odhanaayo iclaallada marka la samaynaayo oo la leeyahay markaa iclaal binaqli baa lagu sameeyey oo sidan baa lagu sameeyey ama iclaal bilxadfi baa lagu sameeyey ama kadaa baa lagu sameeyey tacliilaadka ay sheegayaan tacliilaadkaas inayna ku soo dhicin baa laga yaabaa oo haddii la yidhahdo bal naqli u keena inay carabtii hore qudaamada ahayd ay sidaa yidhaahdeen oo tacliilkaa sheegeen dee naqli la heli maayo laa yuujad wax naqliga la heli maayo ee markii loo fiirsaday la eegay ayaa taqriib si loogu sameeyo la yidhi awjuhda noocaasaa lagu xambaarayaa marka waa tawjiihaad lagu tawjiihiyee mid naqli looga hayo alcarabu alqudaama inay tacliilada sidaa ku dhiseen shay an fa shay an kalma kalma saa looga soo naqlinaya ma jiro waa tawjiihaat haatay bacdu alculamaa yidhaahdeen ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu lihaabiti alaxkaami towjiihaatu macnahaasaa culammada qaarkood bayd ku cabbireen waxay yidhahdeen wixii u munaasibaa la muujinaya maxaa ansab ahoo munaasib u ah ee in lagu sugaya ma ahoo tacliilkan arrinku ku sugnaadee dib baa lagaga tawjiihiyey oo lagu xambaaray ibdaa'u maa naasaba lalisbaatu lisaabiti alaxkaami tawjiihaat axkaamtii sugnayd waxaa u sugnaaday tawjiihaad lagu tawjiihinayo marka ashyaadan tacliilaadka la sheegaya waa tawjiihaad loogana jeedo fahamka in loogu soo dhoweeyo dadka aan u soo noqonno wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa alfardu afdalu min annafli faralkaa ka fadli badan sunnaha qaacidada guud baa saas waxay culammadu u daliishadeen xadiiskii bukhaari saxiixa ku soo wariyey min xadiisi abi hurayra wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibah waa xadiisu lqudsi uu nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ka soo warinayo ilaahay wuxuu yidhi addoonkaygu iiguma soo dhowaado shay aan ka jeclahay waxaan ku faral yeelay waxaan ka jeclahay iiguma soo dhowaado ee wuxuu igu soo dhowaado waxaan ugu jacayl badnahay farallada aan ku faral yeelay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil kamana baxaayo kama zuulaayo addoonkaygu inuu igu soo dhowaado sunnayaasha marka sunnayaashii walaa yazaalu baa la yidhi tanna axabba ilayhi kuu ugu jecel yahay inay tahay baa laga tilmaamay faralku idan waxaa ka soo baxaysaa inuu faralku ka fadli badan yahay sunnaha waayo ka fadliga badan baa ilaahay u jacayl badan yahay culammada qaarkood waxay yidhaahdaan faralku sunnaha wuxuu ka fadli badan yahay toddobaatan darajuu ka fadli badan yahay sida uu sharxaba sheikhu ku soo naqlinayo marka wuxuu ka daliishanayaa un calaa kulli xaal faralku sunnaha toddobaatan darajuu ka fadli badan yahay allahu aclam intuu ka fadli badan yahay laakiin waxaynu garanaynaa un inuu ka fadli badan yahay saas aawadeed faralkii marka wax ka dhinmaan sunnaha laga kaamil yeelaa sidii ku soo aroortay xadiiskii uu nebigu sheegayey sala allahu aleyh wasalam waxa aakhiro qofka laga xisaabo waxa ugu horreeya salaadda salaaddu hadday u dhammaystiranto ruuxaas waa liibaana haddii salaaddii wax ka dhinmaan ilaahay wuxuu yidhaahdaa bal addoonkayga eega wax sunnaa inuu leeyahay marka sunnihii baa la soo qaadaa salaadda faralkaa laga dhammaystiraa marka salaadaha sunnayaashii ahi waa jawaabir waxay kabayaan faralladay kabayaan faralku wuxuu ka dhigan yahay raasamaal sunnuhuna wuxuu ka dhigan yahay macaash ribix khasaarahana waxaa laga kabaa macaashka haddaad shirkad ahaydeen oo laba door doorna aa faa'ideen oo faa'iidadii idiin taallay doorkii labaad baa lagu ceshay oo waa la khasaaray waxaa la odhanayaa faa'iidadii taallay khasaarahan ka kab xoolo badan baa markii hore aynu faa'idnoo inoo yaallay inta hadda khasaaraha ka buuxi wixii soo hadhun baa faa'iido inoo yaalla qaacidada baayic mushtarku waa saas haddaba faralladiiyo sunnada marka la eegaayo farallada wixii ka dhinmaa dee macaashkii baa laga kabayaa ribixii sunnayaasha ahaa laakiin de ayaan darra waxay taallaa kaan ribixba u oolin haddaan wax macaashiba u oolin oo lafihuunuu ku warwareegaya lafihi uun bal lafihii marka wax ka dhinmaan sidee loo geli ya yaa waroy sunnayaasha ha lagu dadaalo hoy sunnayaasha ha lagu dadaalo sunnayaashu waa qiimo badan tahay weliba dhallinyarada waxaa laga yaabaa dee inay tasaahulaan hadhow markaa dee da' noqotay aad daciifto ayaa laga yaabaa dee inaad isciilkaamido aad tidhaahdo talow maxaad berigii markaa waxbayn hadda cibaadadiina kugu adkaatay oo culays oo xanuunno oo kadaa iyo waxaad berigii hore u badsan weydi ninkii dhallinyaronimada aad ugu shaqaystay dee waxa weeye kayd badan baa u yaalla kaydkaasuu marba in la soo baxayaa soo maaha soo guranaya waayahay masaa'isha qaarkood bay culammadu ka reebeen oo yidhaahdeen maya waxa la helay sunne faral ka fadli badan fii bacdi almasaa'il markaasay saddex mas'alo bay culamada qaar soo naqliyeen waxaa ka mid a salaanta lagu salaamo inaad radidaa waad salaantii qaaddaa waa waajib wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha in la bilaabaana jumhuuru ahlilcilmi salafan wa khalafan waxay yidhaahdeen waa sunne mu'akkada salaantii in la celiya yaday waajib tahay baa in la bilaabaa oo sunno ahi ka fadli badan tahay markaa sunne faral ka fadli badan baa halkaa laga helay suuro labaad waxay ku saabsan tahay ruuxii daynta lagu lahaa ee wuxuu iskaga bixiyey dayntii aan haysanin in laga sugaa waa waajib wa in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wa an tasaddaquu khayrun lakum in lagaba dhaafo la yidhaahdo waan kaa cafiyey waa sunne haddana waa sunne waajib ka fadli badan waysada wakhtiga salaadda faralkii markuu soo galo in la weysaystaa waa waajib qabla alwaqti in la weysaystaana waa sunna yidhaahdeen haddana waa sunno ka fadli badan faran qaar khitaanka ku darayna waa jiraan oo ku afreeyey oo cinda albuluuq qofka in la gudaa waa waajib way waajibtayba in laga sii hormariyaana waa sunne suwarkaasay culammada qaarkood ay ka reebeen culammada qaarkoodna waa ka doodeen oo waxay yidhahdeen suwarka noocaasi kama hadhayaan waayo waajibkii iyo ziyaado meesha markaa lagu sii daray weeyaan ee sunno maxdiya ma aha waa waajibun wa ziyaada marka la yidhaha waa kaa cafiyey intidaarun wa ziyaada weeye marka culamada qaar baa saa u tawjiihiyey maa kaana fardan wax kastoo faral ahaaday afdalun fi hawaabi xagga ajarka waa ka fadli badan yahay min mustaxabbin wax sunno ahaaday fahuwa min da yukmalu fahuwa faralku yukmalu min da kaasoo sunnaha laga dhammaystiray itmaamu fardin bishuruuci yanxatim faral in la dhammaystiraa yanxatim waa waajibayaa bishuruuci gudagalka la gudagalo ku waajibaya la nafli sunno in la dhammaystiraa isagu waajibi maayo ay laa itmaamu nafli yanxatim laakiin cumratan xajan atim ha yeeshee cumro iyo xaj waa cadfun bikayri caatif wa xajan atim dhammaystir wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya faral kasta haddii la gudagalo gudagalkaa wuxuu ku noqonayaa waajib buu ku noqonayaa falaa yajuusu qacuh in la gooyaa ma bannaana faralkaa la gudagalay inaad kala goysaa ma bannaana falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan qaala allahu tacaala walaa tubtiluu acmaalakum ha burinina camalladiinna laakiin sunnuhu gudagalka ku waajibi maayo laba masale mooyaane cala asaxiix labada masalee sunnuhu uu gudagalka la gudagalay ee la bilaabay ku waajibayaa waa xajka iyo cumrada isagoo faralkii hore u xajiyey oo hore u cumraystay hadduu xaj sunna ah ama cumro sunna ah gudagalo yalzamu bishuruuc ama yajibu bishuruuc gudagalku ku waajibayaa in la dhammaystiraana waajibaysa waayo daliil gaaray leedahay wa atimmu alxaja walcumrata lilaah dhammaystira xajkiiyo cumrada liajli illaah u dhammaystira wa amrun bilitmaam laa amrun biladaa intuu doonaba isagoo xajiyey hore ayaa haddana hadduu xaj bilaabo waajib waxaa ku noqonaysa inuu dhammaystiro jumhuuru ahlicilmi waxay leeyihiin sunnayaasha labadaasaa gudagalka ku waajiba sunno kaloo gudagal ku waajiba ma jiro xanafiyadu sidaa waa oo waxay leeyihiin sunno kasta haddii la bilaabo la gudagalo yalzamu bishuruuc in la gudagalay buu ku waajibayaa oo sunne lama goyn karo marka hore waad iska dayn kartaa laakiin haddaad bilowda ma goyn kartid waa inaad dhammaystirtaa xanafiya halkaasay ka saareen maalikiyadu iyada laftoodu shan masalo kalay ku dareen inta jumhuurka ay qabaan oo waxay dhahaan toddoba mas'alo ayaa sunnaheedu gudagalka ku waajibaa labadan waa la isla oggoliyey xajka iyo cumrada shantay ku darayaan waxaa weeye dawaafkaa ka mida ictikaafkaa ka mida soomkaa ka mida jamacii salaadda in lagu xidho ayaa ka mida ikhtidaagii ayaa ka mida wahaakada laakiin sida saxani waa sida jumhuurku ku tageen oo ay ka mid yihiin madhab shaaficiya iyo madhab alxanaabila ay ka mid yihiin sunnaha labadaa keliya gudagalka ku waajiba sunno kaloo gudagal ku waajibaa ma jiro waxaana u daliila axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam uu ka mid yahay xadiiska sheegaaya alsaa'imu almutatawicu amiiru nafsihi fain shaaa saama wa in shaaa aftar kii soomaayee sunnanimo u soomayey amiiru nafsihi naftiisa isaga amiir u ah fain shaaa saama hadduu doono ay istamara saa'iman saama maxaa looga jeedaa istamara saa'iman wuxuu sii daa'imayaa soonkiisu ku sii daa'imaya kusii sugnaanaya wa in shaa aftar hadduu doonana waa afuraya waa goynaya xadiiskaasina waa xadiis saabita weeye calaamo badan baana quweeyey oo uu ka mid yahay sheekh albaani maana looga horreeyo oo culamo ayaa uga horrayso quweyse soonkuna wuxuu ka mid yahay shantii mas'alee kale ay labadaa ku dareen maalikiyadu marka xanafiye iyo maalikiye labadaba waa radinaya xadiisku waxaa la mid a ah xadiiska kale saxiixa ee nebiga sala allahu aleyh wasalam uu u soo galay caaisha dabeedna uu ku yidhi hal cindakum shay qulnaa laa qaala fa innii idan saa'imun marba hadday sidaa tahay waa soomanay yacni soom baa niyooday suma ataanaa yowman haddana maalin kaluu noo yimi faqulnaa yaa rasuul allahi uhdiya ilayna xaysun xays baa naloo soo hadiyey xaysku dee waa cunto wanaagsanoo la ysku dardaro markay eh, wadaadada soomaaliyeed waxay ku fasiraan waayeen waxay yidhahdaan waa quudculin bay odhan jireen waa quudculin bay yidhahdeen quudculimo wa idaa yuxaasu lxaysu yudcaa jundabu hada lacamrukum asaqaaru bicaynihi laa umman li in kaana daaka wala abu yacni shicir waxa weeye marka shawaahidda ay ku naqlin jireen meelo mutacadida loo soo qaadan jiray in cabanayey waa kii ku soo daray marka gabaygiis calaa kulli xaal waa cunto murakkaba oo laysku dardaray oo waxyaalo markaa macmacaanna leh ayaa waxaa la yidhaahdaa xays la odhan jiray faqaala ariniihi itusi baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam falaqad asbaxtu saa'iman ilaahay baan ku dhaartay waxaan waa beriystay anoo soomane bal itusi fa akala waa cunay nebigu sala allahu alay wasalam xadiiskaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey itmaamu fardin faral in la dhammaystiraa yanxatimu waa waajibayaa bishuruuci gudagalkuu ku waajibayaa la gudagaloo la bilaabo marba haddaad bilowdo ilaaba ilaa wa inaad dhammaystirtaa haddii kale waad dembaabaysa oo waajibku waxa dhici karta dee inuu muwasac yahayoo awal iyo aakhir wakhtigu leeyahay salaaddii duhur wakhtigeedu soo galo dee wakhtigii waa waasic laakiin awalkii wakhtiga hadduu salaaddii duhur galo dee ma qatcin karoo salaadda wakhtiga dhexdiisaan tukanaya ma odhan karo lanafli ay laa itmaamu nafli yanxatim sunno in la dhammaystiraa isagu waajibi maayo laakiin cumratan xajan atim ha yeeshee cumro iyo xaj dhammaystir sunnaba ha ahaadaane marba haddii aad bilowdo waa inaad dhammaystirtaa marka culammada qaarkood waxay leeyihiin fardu kifaayaha laftiisa haddii la bilaabo waa in la dhammaystiraa culamada qaarna waxay leeyihiin fardu kifaayuhu nisbada afraadda marka loo eegaayo shakhsi uu ku tacayunay fardu cayn buu markaa noqdo kifaayo waa uga baxay laakiin ciddii aanu ku tacayunin dee nisbadiisa wuxuu u noqonayaa sunnatun binisbati ilayhi fardun cala alkifaayati liljamiic marka gees buu sunnihii ka soo gelayaayo xaggii afraadda sunnu u noqonaya saas aawadee isaga in la dhammaystiraa gudagalka ku waajibi maayo saasay u badiyaan waxay haddaba bacdi ka reebeen laba mas'alo sheikhuna waaba soo naqlinayaa qaarna saddex bay ka dhigeen labada masalo waxay tahay waa jihaadka jihaadkii isagoo nisbada fardiga sunna u ah bimacnaa fardu kifaaya uu jihaadka iska yahay si guud uu yahay fardu kifaaya ayaa haddana shakhsigii dee waqcada xaadira goobta waa ku waajibaya ila alfiraaru min azaxfi baa ka imanaya hmm. watawalli yowma azaxfi waxay ka mid ahayd yani muubiqaadkay ka mid ahayd ijtanibu sabca almuubiqaat masalada labaad waxay ku saabsan tahay salaatujanaasaha oo waxay yidhaahdeen tan ku saabsan in goobtii laga cararo laga tago ciidankii mujaahidiinta ahaa bay niyad jab ku keenaysaa saas aawadeed kaasi gudagalka waa ku waajibaya salaatuljanaasahana haddii la bilaabo waajib bay noqonaysaa in la dhammaystira bay yidhahdeen ruuxii bilaabay kama bixi karo waayo ruuxii muslimkaa ee lagu tukanaayey ayuu karaamadiisii meel kaga dhacayaa oo xurmadiisii uu meel kaga dhacaya kaannahu inuu ku walacsanayey ya masale saddexaad bay culamada qaarkood ku daraanoo waxay yidhahaan cilmiga qofkii dakaa ka muuqdo maskax badnaan iyo qabasha ay ka muuqato cilmigii uu si fiican u qabanayo u fahmaayo cilmiga ugu baxaayo gudagalkaa uu gudagalay cilmiga waa kal jihaadiyo inuu dhammaystiro oo caalim si u noqdo cilmiga u wadaa waajibays bacdii culammada ka mida doona inay khafiifiyaanoo waxay yidhaahdeen cilmigii dee nihaaye uu ku dhammaanayo oo dadkii gaadhayaan ma jirto marka waxay noqonaysaa masalo weliba waa gaarkeeda dee masale kale inuu bilaabaa laazim ku noqon maysee waxay noqonaysaa uun markaa waxaweyan yani shayga markaa u hayo cala kulli xaal taas waxawaya khilaaf baa ku jira culamada qaar waxay doonayaan jihaadkii inay laxaaqiyaan wa yaxrumu almudiyu fi lfaasidi maa lam yaku cumratan wa xajan daa'ima wa yaxrumu waa xaaraan noqonaya almudiyu socodka lagu soconayo filfaasidi faasidkii lagu soconaya maa lam yaku intaanu ahayn cumratan cumro aanu ahayn wa xajan iyo xaj aanu ahayn daa'iman weligii weligiiba faasid in lagu socdaa waxay noqonaysaa xaaraan ayay noqonaysa wuxuu halkan sheikhu inoogu sheegayaa cibaadadii hadday fasahaaddo in la dhammaystiraa waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysa waxaa laga reebayaa laba masalo faasidka waxaa soo gelayaa cibaado iyo mucaamalaad labadaba marka ama mucaamalo ha noqdo ama cibaado ha noqotee hadday fasahaadaan mucaamalada ama cibaadadaasi in la dhammaystiraa oo lagu sii socdaa waxay noqonaysaa xaaraan nikaaxi hadduu faasid noqdo in lagu sii sugnaadaa xaaraan bay noqonaysaa ka nikaaxi bilaa weliyin masalan annikaax bilaa weliyin waa faasid haddana isagoo faasida axkaamaha qaarkood saxiix buu ka leeyahay axkaamaha qaarkoodna wuxuu ka leeyahay kii baatilkaabuu la mid yahay nasabkiiya waa ku sugnaanayaan dhaxalkii la ysdhexlayey iyo mahrulmisligii iyo ashyaadaas waa ku sugnaanayaan laakiin in lagu sii sugnaadaa oo lagu sii daa'imaa ma bannaanaa waa in la kala farqiyaa dabeedna markaa laga cadad bixiyaa bacda daalika hadday doonayaan guur saxiixa ay isguursadaan cibaadadiina waa saas si laeg cibaadadii hadday fasahaaddo in lagu sii socdaa ma bannaana marka laga reebo labada masale uu inoo sheegi doonaa alxaju waalcumra jumhuurka culammaduna waxay yidhahdaan alfasid walbatil waa bimacnan masaa'il macduud oo ay gaar u sheegeen mooyaane jumhuurka sidaa qabana waxaa ka mid a afarta madhabood marka laga reebo xanafiye laga reebo xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin faasid iyo baatil waa kala duwan yihin oo wixii asal ahaan loo manciyo loo diidayna baatil dheh wixii asal ahaan aan loo mancinin oo loo diidin laakiin sifadiisa bes la diiday isaga waxaa tidhahdaa bay yidhahaan faasid ka asal ahaan loo manciyeyna waxaa tidhahdaa baatil jumhuurku waxay leeyihiin waa bimacnan laakiin masaa'isha qaar baa la kala farqiya calaa kulli xaal laba shay hadday fasahaadaan waa lagu sii socdaa waa xajka iyo cumrada waxaana laga daliishanaya wa atimmu alxaja waalcumrata lilah waa xaj iyo cumro daliil gaaraa ah sheegaya in lagu socdo la dhammaystiro ha yeeshee ha dhammaystire waa la qallaynayaa waxaa lala imanaya qadaa qallihii ayaa lala imanaya waa la qallaynaya wa yaxrumu waa xaaraan noqonaya almudiyu socodka lagu soconayo filfaasidi kii faasidka ahaa maa lam yakun intaanu ahayn cumratan cumro aanu ahayn wa xajan iyo xaj aanu ahayn daa'iman weligiiba shay kastoo faasida in lagu socdaa marnaba ma bannaana labadaa laakiin waa laga reebayay wakhtigaa dhacay halkan ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk